allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biisaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii qatru nadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay macaarifta ismu ishaarada oo macaarifta midka saddexaad uhu nooga bilaabanaa huma alishaaratu ishaaradi weeye addamiiru huma alcalamu huma alishaaratu tartiib weeye saasay u kala macrifo badan yihiin damiirkaa u macrifo badan caalamka ku xiga ismu ishaaraha ku xiga wahiya ishaaradii daa weeye lilmudakeri lilmufradi mufradkii xaal uu sugnaaday mufradkii almudakeri oo la labeeyey wadidi weeye wadih weeye wadihi weeye wadihi weeye watii weeye watihi weeye watihi weeye watihi weeye wataa weeye lilmuanaha lilmufradi mufradka xaalay u sugnaadeen mufradka almu'anahi oo la dhadigeeyey wadani daani weeye iyo wataani taani lilmuhanaa muhanihi xaalo ay u sugnaadeen wayustacmalaani waa la isticmaala daani iyo taani bilalifa alifa loo isticmaala rafcan waqta rafcin wabilyaa iyaa loo isticmaalaa jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin wa ulaa-i ulaa-i weeye lijamcihimaa jamcilmudakari wajamci lmudakari walmu'anafi mudakerkii iyo mu-anafkii jamcoodii xaalo uu u sugnaaday walbaciidu walmushaaru ilayhi kan la ishaara mushaaru ilayhiga albaciidu fog kaa-inu bilkaafi kaaf ayuu ahaaday mujaradatan kaaftu xaalay tahay mid laga dhartiray min allaami laam mudlaqan kala qaad la-aan xaala uu yahay mushaaru ileeyihiga ow maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey kaaftu bihaa bilaami laam ilaa filmuhanaa muhanihi marka laga reebo mudlaqan kala qaad la-aan muhanuhu xaaluu yahay mudakar iyo mu'anad wa filjamci jamciun ma ahane fii luqati man qof luqadiisa xaala u jamcu ahaaday madda taagay huwa manku hu jamaca wa fii ma ladii kiyun ma ahane taqadamadu ay ka hormartay hatanbiih baraarujinta ahaa adiisii ismu ishaarihii ayaan halkan ka gelaynaa ismu ishaaraha ism marka la fiiriyo biictibaari lmushaari ilayhi kan la ishaara haddii la fiiriyo biictibaari alqismati alcaqliya lix weeye biictibaari alqismati alcaqliya lix weeye haddii la fiiriyo kan la ishaaraa qismada caqligana la fiiriyo lixaa imaanee mufrad mudakara in la ishaaro mufrada mu'anahaa in la ishaaro muhana mudakara in la ishaaro muhana muanasa in la ishaaro jamac mudakara in la ishaaro iyo jamac muanasa in la ishaaro biictibaari alqismati alcaqliya caqliga sida uu keenayo marka loo qaybiyo lixdaasu noqonaa biictibaari alwaaqicna waa shan biictibaari alwaaqic sida dhacday oo carab u dejiday biictibaari alwaaqic waa shan mufrad mudakara alfaaday u dejiday carabtu mufrada mu'anahaana alfaaday u dejiday musano mudakara lafdiyay u dejiday musano mu'anahana lafdiyay carabtu u dejiday laakiin jamac mudakar iyo mu'anas hal lafdi u wada dejiyeen oo aysan laba u kala dejin marka biictibaari alqismati alcaqliya waa lix bictibaari lwaaqicna waa shan shan weeye waana marka la fiiriyo waa sideed iyo toban lafdi dii lasii badiyoo kelimad laba luqo ku imaanayda laga dhig lagu darana waa sagaal iyo toban lafdi mushaaru ileeyihiga waxa lagu ishaaro waa in tashiiqu uu sheegay haddii wax lagu daro wey markaas uma alishaaratu ishaaradii wey wahiya ishaaradii daa weeye lilmudakeri mudakerkii xaala uu u sugnaaday daadu ey lilmufradi mufradkii xaala u sugnaaday mufradkii almudakeri oo la labeeyey mufrad mudakera marka la ishaaraa daa a lagu ishaaraa waxaa hadhay uu ka tegay daai wadaa'ihi wadaa'ihu iyo aalika afartaasu ka tegey oo mufrad mudakara iyagana lagu ishaaro marka mufrad mudakara shanaa lagu ishaaraa daa daaihi daauhu aalu daa isagaa sheegay waxaad ku dartaa daa-i horta ku dar daa-ihina ku dar daa-uhuna ku dar aalikana ku dar afartan ku dar shan wey marka daai daaihi daauhu aalika shan ayaa marka lagu ishaaraa mufrad mudakara wadiidii weeye wadihi weeye watii watii wataa lilmu'anahi mufradada mu'anahada tobanaa lagu ishaaraa tobanka lafdi oo lagu ishaaro hal lafdiyu ka tegay lafdigana sharxu ku sheegay khamsatun mabdu'atun bidaali wa khamsatun mabdu'atun bitaa'i shan daala lagu bilowdaa matnigana waa ku taalla ilaa hal lafdi maahani dii waa kow dihaa saddex ka suurtowdaa dih oo haada la sukuuniyo iyo in la yidhaahdo dihi oo kasra la saaro bilaa ishbaacin iyo in la ishbaaciyo la yidhaahdo dihi afar daatu waa ka teg laakiin sharxu ku sheega noogu imaan doono wa khamsatun mabdu'atun bitaa'i waxa weyn ti ti oo la iskaaniyo haada tihi oo la kasriyo tihi oo la ishbaaciyo taa oo la mad oo la fadxiyana ta la madmaayo la fadxiyo dhe shantaasna taa lagu bilow wadi weeye wadi weeye wati weeye wati weeye liwata weeye lilmufradi lilmufradati mufradadi xaaluusana mufradadi almu'anasi oo la dhadigeeyey wadani daani weeye wa taani taani weeye daani musane mudakar ah iskale taanina musane mu'anasa shan iyo toban mufradka lahaa labadaana musanuhu leeyaha wuu dara toban iyo toddoba halka jamca ku dar toban iyo sideed wdani dani weeye wtani taani weeye lilmuhanaa muhaniya xaalay wa yustacmalaani dhe marka maahan mucrab waa mabni calaa suurati muhanaa ku yimid ee m mucrab ma ahan marka waxaa tira yustacmalaani dani iyo taani waa la isticmaala bilalifi alifa loo isticmaala rafcan waqta rafci xaalatu rafco alifa loo isticmaala dani alaleeya mudakr muanadkana waxaa leelayaa taani wa yustacmalaani daani iyo taani waa la isticmaalaa lilmu bilalifa alifa loo isticmaalaa rafcan waqta rafcin wa bilya iya loo isticmaalaa jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbi wa ulaa'i weeye lijamcimaa jamci lmudakeri walmu'anasi mu'anas iyo mudaker jamcooda xaa u sugnaaday ulaa'i waa tamiimna waxay dhahdaan ulaa taas waa ikhtilaafu luga ah. reer tamiim waxay dhahdaan ulaa um, hamsaday ka daayaan madkay ka daayaan reer xijaasna waa madaan waa madaan haddaad maqasho alifkay hamse ka dabamariyaan waa waa madaan haddii lagu yidhaha madku waa alifka in hamse laga dabamariyo o la yidhaha ulaa-i haddii loo dhahdo waa qasri oo lama madana hamsaday ka daynayaan ulaa ay leeyihin waa reer tamiim reer xijaasa marka luqadooda qur-aan kusoo deg hadda wuxuu ka hadlayaa marka mushaaru ilayhiga midka la ishaaraa laba martabuu leeyahay waa bacdu nuxaad siday mareene laba martabo waa qariib iyo baciid bes qariib iyo baciid labadaas martabuu leeyahay sidaasuuna shiiqu maray laakiin jumhuurtu waxay maraan inuu mushaaru ilayhigu saddex martaba leeyahay qariib baciid mutawasit mutawasit qariib baciid mutawasit laakiin sheigu ma marina wuxuu maray siday bacdu nuxaad mareen oo ah laba martaba bis inuu yahay qariib baciid ee aan mutawasit jirin taasuu maray sheigu markaasuu ku yidhi walbaciidu walmushaaru ilayhi kan la ishaara mushaaru ilayhiga albaciidu ee fog kaa-inu bilkaafi kaaf ayuu ahaaday mujaradatan kaaftii xaalo ay tahy mid laga dhartiri min allaam kaaf keligeeda daaka aada leedahay daaka nin yahow kaas aada leedahay ah, daaki gabar yahay taa kaas aada eh. eh, leedahay tilka aada leedahay tilka nin yahow gabadhaas eh. dhanika nin yahow labadaas taanika nin yahow labadaas gabdhood kaafaa lagu daraa mujaradatan xaalay tahay kaaftu mid laga dhartire min alaami laam mutlaqan kala qaad la-aan xaale uu yahay baciidkaas mushaaru ileyga ka xaale albaciidu waa sife mawsuufkeediya wuxuu yahay almushaaru ileyhi halkaas ka xaale marka mutlaqan kala qaad la-aan xaal yahay mushaaru ileyhiga mutlaqan xaa loola jeedaa sawaaun kaana almushaaru ilayhi mufradan ow muhanan ow jamcan mudakeran ow muanafan wuxuu raba ha aado qaadi maa mufrad ha ahaado muhana ha ahaado jamac ha ahaado mudaker ha ahaado muanaf ha ahaado tada kaafkaas waa lagu wada dari karaa cid la leeyahay kaafta lagu dari maa kuma jirto mufradkia ah, lagu daraa daaka muanafkii waa lagu daraa oo mufradka ahaa tilka mufanihia lagu daraa mudakerka ahaa daalika mufanihii muanafka ahaa lagu daraa taanika jamciyaa lagu daraa ulaaika marka mutlaqan waxaad ka xalaynaydaa mawsuufka oo albaciid aan ka sifaynay mutlaqan kala qaad la-aan xaale uu yahay mushaaru ilayhiga maxaan ula jeedaa mutlaqan ey sawaaءun kaana almushaaru ilayhi mufradan ow muhana ow jamcan mudakeran ow mu'anathan wax farqiya ma kala leh ma jiro mushaaru ilayhi lagu leeyahay kaaf laguma dari karo kulligood kaaf waa ku dari kartaa aw maqruunatan xaalo ay tahay kaaftu mid lala xiriiriyo bihaa laanti tan maqruunan waxay ku cadfan tahay mujaradatan mujaradatan xaalay tahay kaaftu mid laga dhartiray min a laami oon laam la socon waxba lagama soo isafno markaas mar hadday kaaf keligeeda tahay kulli waa wada geli aw maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey kaaftu bihaa laamti marka waxbaa laga reeba marka mar haddii kaafu gasho haddii laam la sheegay laamta qaybaa laga reeba saddexaa laga soo istidnoona saddexdaba mutamimadii sidaan ugu soo marnay soo maa saddexdaba ilaa fi lmuhanaa muhane un mooye muhana laam laguma daro dhanika laam kuma dari karteed dhanilika ma dhigi kartid taanika taanilika ma jirtaa lagu arif ma maa muhana kuma jiro mutlaqan kala qaadlaan xaaliyo muhanu sawaaun kaana mudakaran aw muanaf musanuhu mudakar ahaado muanas ha ahaado laguma daro laam asaga ma lagu daro laam wa fi ljamci jamcun ma ahane jamcaasna laguma daro fii luqati man qof luqadiis xaalu ahaaday mankaasu madaw jamca maday halkaan waxaad kutusayda luqadii kaleeto oo jamcu lahaa luqadii horeeto ulaa-i waxay ahayd luqatu lxijaaziyiin ee luqatu bani tamiim waxay tahay ulaa marka qolada ulaa tiri ayagu laamta waa ku daraya iyo kaafta ulaalika ay leeyihiin ulaalika ulaalika oo laamtay kaarta ku jamcin karaan ayagu laakiin qolada madow tiri ulaa-i tiri kaarta kaliyay ku daraayeen ulaa-ika aada leedahay waxay diidayaan ulaailika inaad tiraahdo ulaailika taasay diidaya inaysan ogolayn wa fi ljamci jamciun ma ahane fii lugati man qof luqadiisa xaala uu ahday jamcu mankaasoo madda taagay huwa mankuhu jamaca oo yidhi ulaa'i wa fii maladii kiinu maahane taqadamudu ay ka hormartay ha tambiih baraarujinta haadiisii ha tambiih aad leedahay haa u tambiih dhii maydi haa wey xarfu tambiihu haa-un maaha haa-un maaha hamse male haa oo calamo wey oo ha-daa magaceedii ah haa aa leedahay haadaa fiiri haadaa marka ha tambi ad leedahay ee dhiimeyda haa u tambi carabi maahan leya ma soomaaliyaad sheegayda masi daad soomaali ula jeeda ha haa u tambiih iska soomaali waa noqon karta laakin carabi maaha maxaa le haa-un ma aha haa wey marka waxaa leedaha ha tambiih marka wax alla wixii haa u tambiih ay ka hormarto ma banaana laam inaad ka dabamarido maxaa yale zawaa-idda tiradii ka badan daa uu ahaa soo ma ahaan haa aad ka hormariday had haadaa atiri soo ma ahan kaafad ku dari kartaa haadaaka laakiin laa ma geli kartid ma dhigi kartid haadaa lika ma dhigi kartid mar hadday haad tambiih ka hor marto laamu kama daba mari karto wa fiima kii maahna taqadamad oo ay ka hor martay had tambiih hmm. taqadama waa laazima mogta mutaad mutacaddi maahane taqadama waa laazim maxay tahay marka haadaan ku jirta haadan xadaf iyo isaal a lagu sameeyaa xadaf iyo isaal hadda kahor soomaan maan qaada taabkaan ku qaada idhaarkaan ku qaadana xadaf iyo isaala lagu sameeye xadaf iyo isaal macalin ma xasuusataa xadaf iyo isaal xuu ahaa aywa sax waad xasuusataa xarafkii jaaraa laga jaraa ficilkii ka horreeyayaa damiirka lala xariirina sida ficil mucadaah oo kale camal saas weeyaan asalku muxuu ahaa fii maldikii taqadamad ay ka hormartay calayhi korkiisa hatanbih u ahaa fii maldikii taqadamad ay ka hormartay calayhi hatanbih calayhi eed calaadiya la xadf waa xadafkii iisaalkiina damiirkii majruurkaah ficilka lala xariiriyey marka xadaf iyo isaala lagu sameeyaad leedahay taqadama mafcuul maqaadad xadaf iyo taqadamathu taqadamat calayhi shanax athalithu kii saddexeeye haalidkoo minan waa cilmacaarifi macaarifta nucyaalkooda ka mid a ismul ishaarati weeye athaalithu midkii saddexeeye haalidkoo minan waa cilmacaarifi ka mid a ismul ishaarati weeye damiir iyo calamaa kasoo horeeyey wayanqasimu waa qaybsamayaa huwa ismu ishaarihii bixasabi lmushaari ilayhi kan la ishaara qadarkiisa ilaa halaathati aqsaamin qaybyaalo saddex u qaybsamaa wayanqasimu waa qaybsama huwa mushaaru ilayhi bixasabi lmushaari ilayhi wayanqasimu huwa ismu ishaarihi wey wayanqasimu waa qaybsama huwa ismu ishaarihi bixasabi lmushaari ilayhi kan la ishaara qadarkiisa ilaa halaathati aqsaamin qaybyaalo saddex ayuu u qaybsamaa ma ladii kii u qaybsamaa ka bedelo yushaaru la ishaara bihi maaga limufradin ilaa mufradin lagu ishaara lilmufradi ila mufrad lagu ishaaraade ashaara iyo adaafa ilaa ay ku tacadiyaan ee laamkuma tacadiyaan ashaara iyo ficlu adaafa labadoodu waxay ku tacadiyaan mafcuulka ku qaataan ilaawa ee laam ma aha marka laamta ilaa ku awilo wayanqasimu ismu ishaarihii waa qaybsamaa dhe wayanqasimu waa qaybsamaa huwa ismu ishaarihi bixasabi lmushaari ilayhi kan la inshaara qadarkiisa ilaa alaaati aqsaamin u qaybsamaa shay ayuu uqaybsamaa maa lafdi uqaybsamaa yushaaru la ishaarayo bihi lafdiga maa lafdi uqaybsamaa lafdigaasoo yushaaru la ishaaraa bihi lafdiga aw yushaaru naayib faacilkeedii bihi waa jarmajhuurkan wey jarmajhuurkaas wey maa lafdigu uqaybsamaa lafdigaasoo yushaaru la ishaara bihi lafdiga limufradin lilmufradi dhe ila lmufradi hmm, lilmufradi ila lmufradi yaa lagu ishaara waxalmufrad lagu ishaaro iyo wamaa lafdii uqaybsamaa yushaaru wamaa lafdii uqaybsamaa iyo lafdigaasoo yushaaru la ishaara bihi lafdiga lilmuhanaa ila lmuhanaa musano lagu ishaara he ficlu ashaara iyo ficlu adaafa iyo tacadiyaan bilaa ilaa ay ku tacadiyaan ilaa wamaa iyo lafdii uqaybsamaa lafdigaasoo yushaaru lagu ishaara bihi lafdiga liljamaacati ila aljamaacati jamaaca lagu ishaara wama lafdigii uqaybsama lafdigaasoo yushaaru la ishaara bihi lafdiga liljamaacati ila ljamaacati jamaaca lagu ishaara wa kullun mid kasta kulligoo min haadihi halaahatii saddexdan ka mid ah yanqasimu huwa kulligi waa qaybsamaa ilaa mudakarin mudakar uu qaybsamaya wa mu'anafi wa kullun mid kasta kulligoo min haadihi haadiidu waa halkee maa yushaaru bihi lilmufradi wamaa yushaaru bihi lilmuhana wamaa yushaaru bihi liljamaac saddexdaas wey wa kullun mid kasta kulligoo min haadihi halaahatin saddexdan ka mid ah yanqasimu waa qaybsamaa ilaa mudakerin wa mu'anafin mudaker iyo mu'anas u qaybsama maxaa soo baxa marka saddex midkiiba laba loo qaybiyey soo baxays maahan alqismatu waxaa la hada bictibaari alqismati alcaqliya la hahda hmm. waxaa la dhaha hadihi biictibaari alqismati alcaqliya qismiga caqliga marka la fiiriyo lixdaas u qaybsama ismu shaar amaa biictibaari alwaaqic khams uu qaybsamaya waana sidaas u dhigaa markuu joogo enshudur dahabiga ah. ibnu hishaam wuxuu yidhaha biictibaari alqismati alcaqliya waa lix biictibaari alwaaqicna waa shan ah oo mufrad mudakara iyo mufrada mucanafa laba lafdioo lagu kala ishaaraa la rabay muhana mudakara iyo muhana mucanafa alfaad lagu kala ishaaraa la rabi jamac mudakara iyo jamac mucanafa alfaad lagu kala ishaaro jamci mudakarka iyo muanafkii isku lafdi ka dhigay meeshaasay shanta ka noqday marka waaqica sida dhacdo carab wax u dajiday waa shan laakiin caqliga marka la fiiriyo lixa ka imaanay ilaa waa saddex lagu yidhi midkiiba laba u qaybi saddexa lagu yidhi kiiba laba u qaybi falilmufradi mufradkii u sugnaaday mufradkii almudakari oo la labeeye lafdatun hal lafdi hal lafdi falilmufradi mufradkii u sugnaaday mufradkii almudakari oo la labeeyey lafdatun hal lafdi lafdado waaxidatun keligeeda waaxidatun sifa kaashifa la yidhaha ixtiraas male xayla awalaaba lasoo fahmay inay keligeed keli inay ta tawilaba la fahmay markii lafdatu kaa laga fahmay xasan masterumaradaa laga fahmay ah, faclatun soo maaha mastermaradaasaa laga fahmay faclatun lafdatun wahiya lafdadiina daa wey waa asaw intuu sheegay daa baqiya calayhi maxaa u haray daa-i wadaa'ihi wadaa'uhu iyo aalika baqiya calayhi meeqaa u ku hartay afar daai haaihi daauhu alika aalika san afartaasaa ku hartay shanaa marka lagu ishaaraa mufrad mudakara walilmufradati mufradadu waxa u sugnaaday mufradadii almu'anafati oo la dhadigaya casharatu alfaadi toban lafdi tan waa dhamaystir hal ka tegma hal lafdi ka tegma welilmufradati mufradadii waxa uu sugnaaday mufradadii almu'anafati oo la dhadegay cashratu alfaadi khamsatun shana usugnaatay ka bedelo khamsadaasoo mabduu'atun lagu bilowday bidaali wahiya khamsadii dii weeye wadihii weeye bilishbaaxi xaal u ahaaday dherjin dherjiyo jiid dihiidhe ah, bilishbaaxi dherjin horaad waa sii jiide wadihi weeye bilkasri xaalu ahaaday ha jiidin wdih weey biliskaani reeb xaalu ahaaday wadaatu wey daatu wey shantaas lafdidaala lagu bilowda walilmufradati mufradadii waxa u sugnaaday mufradadii almu'anasati la dhadigeeyey cashratu alfaadin lafdiyaalo toban ah khamsatun shana u sugnaatay khamsadoo mabdu'atun lagu bilowday bidaali wahiya khamsadii daa lagu bilowday dii weeye wadihi weeye bilishbaaci dherjin xaala uu ahaaday wadih weeye bilkasri kasro hoos dhig kaliya xaalo u ahaaday wadih weeye biliskaani reeb xaal u ahaaday wadaatu weeye wahiya daatadii aqrabuhaa aqrabu khamsa shanta qariibkooda weeyana hadhiintkan ugu qariibsan weeye ismu tabdiil laysa calaa baabihi aleda haddaad ismu tabdiil ka dhigto maxaa soo baxa ismu tabdiil wuxuu faa'ideeya horta wuxuu ah, faa'ideeyaa alishtiraaku wa ziyaadatu ah shay la wada wadaagsado midna uu dheeraad la yihuu faa'ideeyaa alishtiraaku wa ziyaadatu haddaad tidhahdo aqrabuha waysun tafdiil xaynoqee wahiya daatu aqrabuha waa midda u qariibnimo badan shantuba qariib weeye wax la yaqaan maaha shantuba laakiin ayadaa usii daranay noqe hmm. mana ahan afarta kale gariib ma aha ah. afarta kale gariib maaha ismu tafdiil laysa calaa baabih waa kuu dhigaa laakiin ogow xaashiyade faafcalu tafdiili laysa calaa baabihi u kuyii afcalu tafdiil waa ismu tafdiil haddaad maqasho ha magacu iska leeyo calama wey magaciisa calamkaa wey afcalu tafdiil haddaad maqasho afcal waa wasinka moogtaas hamooda wax kale wa hiya dhatu aqrabuhaa waa shan taqriibkeeda dheh shan taqriibkeeda wey shan taqriibkeeda wa inamaa wax kale maaha hadda faa'iido weyn oo kale kuu sheegay istitraac dartiis dikru shayin fii gayri maxalihi limunaasabati oo waa maxe daatu carabiga meeqaa ku jirta sideed istidraad faa'iido badanu keena afaraa ku jirta aha afaraa ku jirta aha miduuse ka tega midkan xashiyada noogu daraah wa inamaa wax kale ma ahan almashhuuru qowlka la caanbixiyey isticmaalu daatu daatu la isticmaalideeda weeye bimacnaa saaxibatina loo isticmaalo wadalika mihaalkii ka qowlika hadalkaaga o kale weeye aad tiraahdo daatu jamaalin gabar qurux u saaxiib ah daatu jamaalin qurux mid u saaxiibka daatu waana mucrab markaas halkaas marayna mucrabta afarta luqo halkaas mar ay mucrabta ow bimacnaa lati allati macnaheeda loo isticmaala ow bimacnaa allati lafdiga allati ah macnihiisaa loo isticmaala allati waa lafdiga loo qastaa maahan allati tii hadhihin lafdigan allati macnaheedo kale loo isticmaala sidaas darteeda silaba kama dambayda sooma jeedin maanta lafdiga loo qasta maaha alla ti tiya loo isticmaala maaha ee waxa wen alla ti lafdiga ah loo isticmaala wey manihi alla ti macnaheeda oo kale a ah loo isticmaala marka alla ti ha u raadin siladeeda ah, sila ma sila ma qaadatay markaani marka macnaheeda loo qastay sila qaadan jiro waaya ow bimacnaa lati allati macnaheeda loo isticmaalaa fii luqati bacdi dayi-in reer dayi luqadooda reer dayi gabal kamida gabalkaas luqadiisa loogu isticmaala isticmaal kutaloji fii luqati bacdi dayi-in reer dayi bacdi ka mida maahan iyagoo dhan luqadiisa bacdigaas luqadiisa loogu isticmaala reer dayi bacdi ka ahaa waxay yidhahdeen dhatu t ay yidhahdaan datu t ay yidhahdaan marka macnaha labaadoo loo isticmaalaa waa bimacnaa allati meeqa macnaad haysataa saddexaad haysataa saddexaad haysataa dhatu tan oo ismu ishaaraa daatu saaxiba daatu allati soo saddex ma haysati ah, soo saddex ma haysati ah, midda kaleetana sharaxa ku xashiyada kuu dhigayo ah, baqiya laha isticmaalu raabic isticmaal afraada u haray wa huwa jacluhaa isman mustaqilan waa isim gaara in laga dhigo bimacnaa daatu shay shayga daatadiisa daatada shayga bimacnaa bimacnaa xaqiiqatu shayga xaqiiqadiisa wa maahiyatihi shayga xaqiiqadiisa waqad saara isticmaaluha bimacnaa nafsu shay curfan mashhuuran uu noqday xataa qaala naasu daatun mutamayisatun daata kala soc wadaatun muxdathatun daata gadaa laga keenay marka daatu shayi shayga daatadiisa daatu shay marka daatu bimacnaa shayga nafsit naftiisi wey macno shanaadaaba jiraba oo usan sheegin ha bimacnaa ajli in loo isticmaalo oo waxay ku jirtay khubayb ibnu cadi saxaabiga ah marka gaaladu dilayday wada wada wadalika fi daati lilaahi aa ku jirtay wadalika fi daati lilahi aa ku jirtay ilaahay dartiis wey markaas liajli illahi wey ah, wadalika se wadaka u ahaa lafdiga xadiidka eh, labada mid u ahaa wadaka fi daati lilaahi in yakun hmm. fi daati lilaahi ay liajli illahi wey marka waa macno shanaad soo Ah, macno shanaad eh, liajli in loo isticmaalo lijli shan macno marka ka faa oo afaraba meelaha kugu taalma saddex matniga iyo hal xaashiyada waayo wuxuu yidhi xakal faraau yaxya ibnu ziyaada wuxuu sheegay bilfadli as'alukum waxaan idinku weydiisaa bacdlaya hadla maya maya waa tii hore bimacnaa alla tiheedaa laga rabaa bimacnaa allati tiheedaa laga rabaa xakalfaraa yaxya ibnu siyaada wuxuu sheegay bilfadli as'alukum waxaan idinku weydiisanaa bilfadli fadli duu fadligii waa duu bimacnaa alladii ah duu fadligii fadalakum allahu ilaahay inuu ku fadilay fiiri duu fadligii waa reer dayi reer dayiya iskale hadalkan bacdu dayi iyo iskale as'alukum waxaan idinku weydiisanaa bilfadli fadligii duu fadligii fadalakum ullahu ilahay idinku fadilay bih fadliga bihi alle ay ahayd bih weeye saasaa loo dabdiy walkaraamati karaamadiina waa idinku weydiisanaa walkaraamati karaamadiina waa idinku weydiisanaa daatu karaamadii dhe waa iska mabniye daatu karaamadii waa bimacnaa allati tii ahayd daatu karaamadii akramakum ullahu ilaahay inuu ku karaameeyey bah karaamada bah weeye tan bihaa iska qoray bihaa macnaheeda ahe bah weeyaan lafdigu lafdiga reer dayi bah weeye laakiin waxaa loola jeedaa ah bihaa marka macnihiiu meesha noogu qoray warkan reer dayi ah bihaa lama rabo inuu qore bah a la raba inuu qoro bah karaamadii hmm. allati wuxuu kuu fasira daatu inay bimacnaa allatiita Ah, marka daatu ismushaara bimacnaa taas ah iyo daatu bimacnaa saaxiba ah iyo daatu oo bimacnaa allati ah iyo daatu oo bimacnaa daatu shay ay nafsu shayin iyo daatu oo bimacnaa ajli ah shantiiba waad haysataa ey allatiif karaamadii akramakum ullahu ilahi idinku karaam bihaa karaamada midda dambe sax bihaada ila waa tafsiiri falahaa daatu waxaa u sugnaada xiina idin xaalada halaaatu isticmaalaatin saddex isticmaal saddex isticmaalay leeda Hmm, saddex isticmaal ay leedahay midkii afraadna waa naga xashada wadan mid shanaadna waa naga sheegnay waaya waa khamsatun shanna iyo waa khamsatun shan dhe khamsatun hore ku cafan tahay iyo waa khamsatun shan khamsadaasoo mabdu'atun lagu bilowday bitaa-i ta wahiya shantii ta lagu bilowday ti taas wey wa tihi taas wey bil bilishbaaci xaala tihidu ay ahaatay watihi taas weeye bilkasri hoos dhig xaalu ahaaday tiigo watih weeye taas bil bil iskaani reeb xaalu ahaaday wataa taas weeye shantaasna taa lagu bilowda shantaasna taa lagu bilowda walitaniyati lmudakeri marka labadii mufrad meeqa yeesheen shan iyo toban lafdi labadii mufrad mufradkii mudakerka ahay iyo mufradkii muanafkaa shan iyo toban lafdiya yeesheen walitaniyati lmudakari mudakerka taniyadiisa waxaa u sugnaaday daani wayustacmalu waa la isticmaalaa dhe huwa daanigii bil alif alifa loo isticmaala rafcan waqta rafcina loo isticmaala alif alifa loo isticmaala wuxuu ku leeyahy inuusan mucrab ahayn khusuusan kelmadan waa mabni laakiin calaa suurati lmuhanaa oo mucraba suuradiisii ku socda xaalatu rafcana alifa laga dhiga xaalatu nasbiya xalaf jarna ya-a laga dhiga suuraduu ka waafaqsan yahy lakin waa mabni waxa lagu binaynaana waa xaalatu rafca waa alifka xaalatu nasbiyana waaa lagu nab xaalatu nasbana waxa lagu binaynaa waa ya-da xaalatuljarna waxa lagu binaynaa waa ya-da ya-da weeyaan ya-da wey walitaniyati lmudakari walitaniyati lmudakari mudakerka taniyadiisii waxa u sugnaaday daani wayustacmalu lafdiga daania waa la isticmaala bilalifa loo isticmaala rafcan waqta rafci wadalika mihaalkii ka qowlihi waa ilaahay hadalku yidhi oo kaleeto tacaala ilaa waa sarreeyaahe fadalika labadaas muusow labadaas labadaadaasa dhihi ha waxaad ku dhacayda khada faaxish ha oo caamada xataa ay fahmayda oo waa maxay ismu ishaare la idaafeey wa waxyaalaha waxaa la naxweeley isku waafaqan waa yartay tanaana ka mid a tan waa ku itifaaqeen inaan ismu ishaare la idaafayn ismu lama idaafeeyo haddaad tira daalika labadaadaas waad siiday somaa idaafayd labadaadaas eber weya lagu leeyahy ee soomaaliga laba dariiq mid mar inaad dhalaalidoo tira daanika muusow adiga labadaas iyo inaad fududaydoo tirahda daanika labadaas bes iska fududeyd ah. laakiin ha isku dhihin fadanika labadaadaas oo isaga ha u tiirin labada ah. ila waa u idaafaydeen ogta haddaan ku idhaha gulaamuka addoonkaaga soo maha haddii aad tira daanika labadaada wey sida caamadu u laqdaydo Hmm. calaamada qaabkaas u laqbayda fadalika labadaadaas ay leeyihiin hmm. labadaadaas waa idaafay mushaara inaysan idaafaysnayn waxaa kutusa nuuntii miyaa joogina dada la idaafayna fadhanika nuuntu ma joogine ila nuuntu calaama tatniya mogta ah, ismushaarahan ya-du ku binaysayn halkaasu ku dhamaado calaama tatniya wey ah, waa waxaanwaxaa aliftaa lagu binay aliftaasu ku binaysan yaha lafdigan danika waxa weya waa nuunti la dhihi jiray ciwadun cani tanwiin nuunti waa haddii la idaafay lama arko nuuntaas marka waa nuunti la dhihi jiray ciwadun cani tanwiin inkastoon kelmadoon mabl iska taanshiyadu aysan lahayn laakiin suuraddii musamuhu ku socda musanihii suuraddiisii ku socdaa lafdi marka waxaa leedahay haddii la idaafeeyo nuunku meesha kuma yaaleen maba la idaafay ismu idaaf ismu idaaf ismu ishaaro la idaafeeya maba jiraba carabiga ismu ismu ishaara maba la idaafeeyaba biitifaaqi nuxaat biitifaaqi nuxaat ismu ishaaro lama idaafeeyo wadalika mithaalki ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi fadalika muusow labadaas ama muusow adiga labadaas adiga waxaa tusaa daanika kaafta kaaftan waa xarfu khiaab xarfu khiaab tatasarafu tasarufa alkaafi lismiya sida kaafta isimkay u tasaruftaa oo haddaad hal nin la hadlaydo waxadaa gabar haddaad lahaydo haniki laba haddaad lahaydo hanikumaa jamac haddaad lahaydo hani hanikum haddaad dumar jamac lahaydona hanikunna marka kaafun xarfiyatun weeye tatasarafu tasarufa alkaaf alismiya kaafta isimka aheed say u tasarufi jirto oo kale u tasarufe laakin waa xaraf bitifaaqi nuxaada xaraf fadalika muusow labadaas burhanaani waa laba xujada waa gacantii ushi waa gacantii ushi wey gacantii ushi wey hmm, gacantii ushi wey wadayni dayni ayaa usugnaaday bilya-i wa yustacmalu waa la isticmaala huwa dayni bilya-i yaa loo isticmaala jaran waqta jarin wa nasban waqta nasban wadayni a usugnaado wa yustacmalu huwa dayni waa la isticmaala bilya-i yaa loo isticmaala jaran wakta jarina loo isticmaala wa nasban wakta nasbina loo isticmaala markaasu halkaas markuu mara ibnu hishaam banu aadam wey waa sabqulisaana ku dhacay ama sabqulqalab qalama soo wada sabqulqalamle qalamkii wuxuu rabaa inuu ku dhawaaqo aayad ku jirta suuratu daaha markaasuu suuratu fusilad carabka uga dhacay ha ila waa banu aadam qalamkii xagga la aaday wuxuu hi ka qowlihi ilaahay qowlkiisa o kale tacala waa sareeyaahe rabbanaa arinaa natuse aladayni labadii aladayni waa ism mawsuul inaguna ismushaaran ku jirna muxuu rabay ma taqaanaa in haadaani la saaxiraani uu rabay ah, in haadaani labadaan la saaxiraani mhm. berri taas xeebteeda la iska raba in haadaan la xaashiyada hoosaa kuu dhigay mhm. eh, waa sahwi saas yirahda wa sahwi waa macnaha maskaxda xagga ka aaday wey maskaxdii xagga u dhaqaaqday isagoo raba xagga inuu ku dhawaaqo ah. eh? hataa laga rabado hore usoo carabdo beriya la rabaa beri m sooma carabino warqadihiiu kaa jira ha warqadii wixi ad ka hortaan berri kaa rabo waa yahay mhm. wixii warqada berri la rabaa in haadaani la saaxiraani mhm. walitasniyati lmu'anafi mu'anafka tasniyad marka meesha misaalkeed waa maxay in haadaani la saaxiraani in haadaani la saaxiraani waa kan hoos kuugu dhigaa xashiyada misaalkaasaa meeshaan laga rabay ilaa marka waxaa la rabaa asagoo daanidu ay joogto xaalatu nasbu ha in haadaani waa tana marka in haadaanidaan meesha kugu qorana qiradaasuu keenay ha haadayni qirada aheed ma keeni ha haadaani qirada ahu keenay ila in haadayni waa iska caddahay mogta waa la fahma laakin in haadaani a laga rabaa maya intii ku jirto dhan a la iska rabaa ha inta qira'a ku jirta ixraabteedaa la iska raba waaba tan haddaan dul taagan waa yahay walitasniyati lmu'anasi mu'anafkii tasniyadiisii waxa u taani bil alifa wa yustacmalu taani waa la bil alif alifaa loo isticmaalaa rafcan wakta rafcin xaalatu rafco alifaa loo isticmaalaa marka musana mu'anas markaad ishaarayda maxaad leedahay taani aad leedahay xaalatu rafc wadalika ka qawlika waa hadalkaaga kale oo tidhaahdo jaaatnii haataani jaaatnii waxay u yimaadeen haataani labadan gabdhood wahaatayni a u sugnaadeen wahaatayni a u sugnaadeen bilyaa iyaxaa wayustacmalu waa la isticmaalaa dheh wayustacmalu waa la isticmaala haatayni bilyaa iya loo isticmaalaa jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin yaa loo isticmaalaa markay xaalatu nasbo iyo xaalatu jar joogaan mu'anaska waxaad ku ishaare tayni aad ishaare ka qawli wadalika mihaalkii ka qawli waa ilaahi qowlkiisa oo kale tacaala ila waa sarreeya ilaah uu yidhi asagoo nooga xikaayoonayo shaykhii warkiisii ixdabnataya labadayda gabdhood midood haatayni oo kuwaan ah ixdabnataya labadayda gabdhood midood haatayni oo kuwaan ah ku bayaani ka xaalad jaru jooga haatayni ibnatayni lagu lagu lagu bayaanay ixdabnataya ibnatayni ay ahayd idaafadii darteed a loo xadfay nuun tasniyadii ibnatayni markaas ayaa mutakalimkii iyo waxaa kulmeen yadi oo calaamatu e, waxa weya yadi oo calaamatu tasniyada aheed oo lagu nasbiyey macnaha lagu jiray ya tasniyada marka midna lama xadfi karo oo ya-da tasniyada lagu jiray lama xadfi karo licadami maa yadulu calayha lafarxa ka horayde yaa u mutakalimkiina lama xadfi karo sababta loo xadfi karin waa maxay maya maya maya yaana baab kalan kula aado waxbaba shay ma ahane ya-da hore waa reebaneen soo maahan ibnatey waa reebanta soo maahan ya-dan mutakalimkaa ya-dan mutakalimkaa ya-dan mutakalimka ya-da hore hadday reebaneen qaacidadiyaa lagu qumiy marka ida jtamac xarfaani mutajaanisaani bacda faa-i lkalimati udqima axadumaa fi laakhari bishardi sukuuni lwali wa taxaruki thaani qaacidadii la iska marsiiyey diba ma jiraba markaa qaacidadaasa la marsiiyey markaasaa layidhi ixdabnataya labadeeda gabrood midood haatayni ee kuwaan ah marka haatayni xaalad jaray joogtaaho ibnatayay ku ibnatayni oo jaran oo mudaafu ilayhiya ayaa lagu bayaaniyey waa walijamci lmudakari mudakerkii jamciisa iyo wlmuanahi wa jamci lmuanahi muanadkii jamciisa ulaa iyaa u sugnaaday ha jamc mudaker iyo jamc muanas hal lafdiyaa lagu ishaara luqat lxijaaz oo ah ulaa-i banu tamiimna hal lafdiyaa lagu ishaara oo ah ulaa oo aan madnay walijamci mudakeri mudakerka jamciisii walmuanahi wa jamci lmuanahi muanafka jamciisii ulaa-i u sugnaaday qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala ilaa waa sarreeyaahe wa ulaa'ika kuwaas lasoo tilmaamay hum keligooda almuflixuuna kuwa liibaanay ahaaday dheh ulaaika wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi haa ulaai nabiyullaahi luut a ilaahay nooga warramaayo ha ulaaikada wa ulaaikada mubtada iska ta hum almuflixuuna khabarkii tanna waa la wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi haa ulaa'i kuwaan uu yidhi nabiyullaahi luut banaati waa gabdhahaygii haaulaai kuwaan banaati waa gabdhahaygii waa ulaaidii ha lagu daray wa banuu tamiimi reer banuu tamiim yaquuluuna waxay leeyihiin ula bilqasri ay ku leeyihiin waqad ashartu anugu waa ishaaray u ku yidhi ibnu hishaam ilaa haadihi luqati luqadan oo ula ah hamoodin aan ka tegay markaan matniga joogay waa ishaaray bimaa kii aan ku ishaaray dakartuhu aan sheegay bacdu qablu wey macnaheedu maanta bacdu oo qablu ah bacdu hadda ka hor ad leeda dad bacdu hadda kadib tiqiya waqad ashartu waan ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan reer banu tamiim oo ulaa ah bimaa kiyaan ku ishaaray dakertu aan sheegay bacd horay aan usoo sheegay matni oo min anna laama laamta laa talxaqu inaysan haleelayn fii luqati man luqadiisa xaalu ahday jamcu madda taagay huwa manku mm, madda taagay huwa manku hu jamac hu lafdiga dhe iska dheh hu lafdiga oo ulaa marka haddaanku idhi man madow kii taago ulaa-i yidhi maxaa la fahmaa inuu jiro midaan taagin waa mafhuumulmukhaalafa ah, haddaanku idhi kii taagay oo ulaa-i yidhi maxaad fahmee midaan taagin inuu jiro mafhuummukhaalafa wey ah, midaan taagina laga fahma inuu jiro halkaasaan kusoo sheegu yidhi ahmooda eh, laftiga inaan ka tegin hmm. waqad ashartu waan ishaaruu yidhi ilaa haadii luqati luqadan oo ulaa ah bimaa ku ishaaray dakartu aan soo sheegay bacdu qablu horay aan usoo sheegay oo min anna laama laamtu laa talxaqu lafdigan jamaca inaysan haleelayn fii luqati man qof luqadiisa aysan ku haleelayn mankaasoo madda taagay huwa manku hu ulaaga qofkii taagoo yidhi ulaa-i ma haleelaydo laamo aan idhibi maxaa la fahmay midaan taagin inuu jiro oo dhaha ulaa halkaas laga fahmay uma almushaaru ilayhi ka la ishaaraa imaa an yakuuna inuu noqdo qariiban mid dhow ow baciidan mid laba martabu qabaa marka isagu ibnu hishaam mushaarulaygu waa laba martabo martabo baciid i qariib khalaas mid kale ma jirto laakiin jumhuurtu waxay qabaan saddex martabo baciid qariib mutawasit saasay qabaan uma almushaaru ilayhi ka la ishaara ima an yakuuna inuu noqdo qariiban mid dhow oo baciidan mid fog inuu noqdo fa in kaana hadduu noqdo mushaaru ilayhigu qariiban mid dhow jia waa lala imaanaa bismi lishaara mujaradan xaalu yahay mid laga dhartiray min alkaafi kaaf tajriidan dhartir tajriidkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah amase wujuuban laa wujuubin ah labada madhab kale mar kaad rabto fa in kaana hadduu ahaado huwa mushaaru ilayhigii qariiban mid dhow jii-a waa lala imaanaa bismi lishaara mujaradan xaaluya hisbu ishaarahaas mid laga dhartiray min alkaafi kaaf daa aad iska leedahay dii aad iska leedahay daani aad iska leedahay ulaa'i aad iska leedahay wujuuban tajriidan dhartiri tajriidkao wujuuban waajiban waajib ah wa maqruunan xaalo uu yahay mid lala xidhiiriya lala imaana huwa ismu ishaarihi bihaa bilkaafi biha bidha eh, eh, tanbiihde biha tanbiih haa-i ha isku dhihin wa maqruunan xaal uu yahay mid lala xidhiiriya lala imaana biha tanbiih baraarujinta haadeedii qarnan xidhiirin lala xidhiiriya qarnigaasoo jawaasan jaa-isan banaan ah, kaaf laguma dari karo waa waajib in kaafta laga ilaaliya oo laga tajriidiya mar hadduu dhow yahay laakiin ha tambiih darabtana ku darso haddaa rabtana ka dayso hadaas oo soomaaliga haa u tambiih aan idhaahno haddaa rabtana ku darso haddaa rabtana ka waa jawaas ayada laakiin kaafta mamnuuc wey ku dartaa wa maqruna xaalu yahay ismu ishaarihii mid lala xidhiiriya lala imaana biha tambiih qarnan xiriirina lala xidhiiriya qarnigaas oo jawaasan jaa-isan banaan taquul waxaa leedahay jaani waxaa yimid hada kan darabtan maxaa leedahay wa jaani waxaa yimid daa labada kaaro tadhi wa yuclamu waxaa la ogaana anaha tanbiih baraarujinta hadiisa talxaqu wa yuclamu waxaa la ogaana anaha tanbiih baraarujinta hadeeda talxaqu way haleelayda haadaasu isma alishaarati ismilishaara haleelaya bimaa dakartu maca maa shayna jirkiisa dakartu aan sheegay bacdu gadaal aan ka sheegay oo min annahaa amase bacdu horay aan usoo sheegay matnigii gadaalna waa ka sheega hadda soo wadaahe Mhm. gadaalna waa ka sheega marka bacdu intaa rabtaa dhiiga gadaalna waa ka sheega horeyna waa usoo sheeg mhm. markaasuu ui wayuclamu waxaa la ogaana ana hatanbii baraarujinta haadeedii talxaqu way heleelay haadaasu isma alishaara bimaa dakartu maca maa shayla jirkiisa dakartu aan sheegay bacdu horay oo min annahaa haadaasu idaa laxiqad markay haleesho hu isimka idaa laxiqad hiya haadi markay haleesho hu ismu ishaaraha lam talxaquhu aynaysan haleelayn laamulbucdi fogaanshada laamteedi mar hadday haa gasho ay ka hormarto ismu ishaara laamulbucdi ma geli karo mhm. wa yuclamu waxaa la ogaana ana hatanbii baraajinta haadeeda talxaqu haadaas way haleelaydaa ismal ishaara bimaa maca maa shay iyadoo la jiro un ha macnana waa in la ogaado mar hadday gasho laamu ma imaan karto mar hadday haa ka hormarto ismu ishaara laamu kama daba imaan karto bimaa maca maa shay la jirkiisa dakartu aan soo sheegay huwa maaga dakartuhu maaga aan soo sheegay bacdu horay aan usoo sheegay dhe qabl ama se bacdu aan sheegi doono haddaba waa soo wadaabay laakiin horay aan usoo sheegay bacdu horay aan baranay oo min annahaa haadii idaa laxiqad haadii hadday haleesho hu ismu ishaaraha lam talxaqhu ismu ishaarahaas ma haleeli karto laam lbucdi fogaanshada laamteedii wain kaana hadduu ahaado huwa mushaaru ilaygi wain kaana huwa mushaaru ilaygi hadduu ahaado baciidan mid fog wajaba waxaa waajiba iqtiraanuhu ismu ishaarihi la xiriirsashadiisa bilkaafi kaaf uu la xiriirsado wain kaana huwa mushaaru ilaygi hadduu ahaado baciidan mid fog wajaba waxaa waajiba iqtiraanuhu iqtiraanu ismi lishaara ismulishaaraha la xiriirsashadiisa bilkaafi kaaf uu la xiriirsado Eh, ikhtiraanu la xiriirsashadiisa lala xiriirintiisa ha dhihin ma banaana macno saxa maahan ebery noqe eh, waxaa diidaya hadday iqtarana waa iftacala waa laazim mar hadday laazim tahay ma noqon karo masdaru mudaafu ilaa mafcuuli ila mafcuul maba qaatee wuxuu qaada faacilkiisi agu idaafaynay ila waa iftacale eh, marka la xiriirsashadiisa dhe la xiriirsashadiisa dhe la xiriirsashadiisa iska wain kaana hadduu ado huwa mushaaruleygi baciidan mid fog wajaba waxaa waajibaya iqtiraanuhu ismunishaanihii la xidhiidsashadiisa bilkaafi ula xidhiidsado waajibay noqeen imaa mujaradatan xaal ay tahay kaaftu mid laga dhartiray min alaami laam naxwu daaka niyaho adiga kaas aw maqruunatan xaal ay tahay kaaftu mid lala xiriiriya bihaa laamtii naxwu daalika niyahow adiga kaas daalika iyo daaka laanta darabtana ku daro haddaa rabtana ka daayso ayad wax soo kordhin maaha kuleey kaaftaad baciidka fogayd aad tusayduu kuleeyay laakiin qolada saddexda martaba ka dhigtay waxay kuleeyihiin markuu qariib yahay kaaf iyo laan midna laguma dari karo hadduu mutawasid yahayna kaaftaa lagu daraa hadduu sii fogaadana laama loogu dara saasay saddex martaba uga dhigan oo waxay leeyiin laamtu iska siyaada mujarida ma darabtana ku dara darabtana ka daa ma ee martabada saddexaad iska lehay kuleeyihin ayagu saasay kuleeyihin naxwu dalika haye waa tamtanicu way reebtoonaane allaamu laamti fii halaati masaa'ila masalooyin saddexay reebtoonaane ixdaaha ixda halaaati saddexda midkeed saddex goor ismu ishaaraha ma geli karto laamulbucdi ixdaaha ixda halaaati almufanaa mufanihi weeye taquul waxa mufana sidiisaba ma gasho laamtu dhani iyo tani iyo dhayni iyo tayni mar naba laamu maba gashaba maba geli karto taquul waxaa leedahay daanika niyahu labadaas taanika niyahu labadaa labadaas gabdhood saasaad leedahay kaaftaas marka waa rogrogi kartaa qofka aad wax u ishaaraydo mushaarulahuga a mushaarulahuga ilaa arkaanu leeyahay ishaarad waxaa la yidhi mushiir waa kan hadlaya mushaaru ilayhi waa kan la ishaarayo mushaaru lahu waa qofka wax la tusayo ismu lishaarana waa lafdiga la adeegsanayo afarta runiyuu leey mushiirku waa kan hadlaa mushaaru ilayhi waa kan la ishaaraa mushaaru lahu waa qofka wax la tusaa ismul ishaarana waa lafdiga la adeegsana afarta rugniyu leey afarta rugni marka mushaaru lahuga a ah, kaafta ku tacalluqda kaaftan mushaaru lahuga iskale waa rogrogi kartaa cidaad la khidaabaydaad ku fiireen hal nin haddaad wax tusayd waxaa leedahay daaka hal gabar haddaad wax tusayda daaki haddaad laba wax tusayd daakuma haddaad jamac raga wax tusayd daakum haddaad jamac muanasa tusayda daakun ah, marka mushaaru lahuga ay kaaftaanu ku tacalluqdaa da isagaad u rogroge marka hadda ciddaad la aada la khidaabaydo unbaad waafajina taqulu waxaad leedahay dhanika wa taanika walaa yuqaalu lama yidhaahdo daa dhaanilika lama yidhahdo laam laguma daro walaa taanilika lama yidhahdo laguma daro laam athaaniyatu mas'alada labayda oo laamtu mamnuuc tahay aljamcu waa jamci fii luqati man luqadiisa xaalu ahaaday manko madahu taagay jamac qoladii tiri ulaa'i waa luqatu lxijaaz allatii nazala biha tanziil waa luqada qur-aanku ku soo dego reer xijaaze qoladaasu laan ma geliyeen ma la geli karo taqul waxay leedahay ulaaika walaa yajuusu ma banaana ulaailika ma banaana in laam lagu dara waman duulkii waa reer tamiim waman duulkii qasara gaabiyey hu lafdiga oo yidhi ulaa oo hamsada ka daayey waman duulkii qasara huwa duulku gaabiyey hu lafdigan qaala wuxuu yidhi ulaalika isagu waa ku daray ulaalika uu yidhi waa ku dara laamta isagu banu tamim laamta waa ku daraya athaalithatu masalada saddexayda oo ismu ishaare aan laam la geli karin idaa taqadamat hadday ka hormarto fiiriya xadaf iyo isaal inay ahayd ma ujeeda idaa taqadamad hadday ka hormarto calayhaa calayhaa alayhaa laamta hadday ka hormarto ha tanbiih hadday ha tanbiih ka hormarto calayhaa asmaada iska dhe asmaada ismuishaarada idaa taqadamad hadday ka hormarto calayhaa asmaaishaarada ha tanbiih baraajinta hadeedii taquulu waxaad leedahay haadaaka aad leedahay haadaaka aad leedahay haadaaka aad leedahay walaa yajuusu ma banaana haadaalika haadaalika ma banaano iyadoo haa ka horaydo inaad laam ka dabamarayda ma banaano mamnuuc wey su oo ismu ishaaraha wuxuu ka mid yahay asmaada laydhaha mubhamka soo maaha ah, asmaada mubhamka u ka mid yahay waxaana nir waa macrif mubham macnee waxay tahay mid la qariyey wa macrifana waxay tahay mid la yaqaan wa say isku waafaqayan waa la yaqaan iyo waa la qariyey ah, say isku waafaqayan waxaa leedahay za marka la yidhaahdo waa mubham qabla alisticmaal waa mubham mubham wey maxaa yeele fiiri za macalinkaan lagu ishaari kara daa derbigan waa lagu ishaari karaa daa musajelka kan oo jawaalkan waa lagu ishaari karaa daa musajelkan waa lagu ishaari karaa daa rixligan waa lagu ishaari karaa daa kitaabkan waa lagu ishaari karaa daa kursigan waa lagu ishaari karaa daa mis waxa lagu ishaari kara lama le marka daa meel taalla waa mubham daa meel taalla qabla alisticmaal waa mubham maxaa yl adiga kee loo isticmaala hadda hadda meeshaana daa aan iri ma garatay daa keligeeda kaan u isticmaala mataan adiga intaan la isticmaalin lama yaqaan mid loo isticmaala laakiin bacd alisticmaal waa macrifo maaha mug ah, markii la isticmaalaan idhaahdo daaka niyo adiga kaas ila ishaaran ku dara fartan ku darahay mogti ah, fartan ku daraa sooma jeedin khalaas waa ka baxday mubhamnimo saas darteeda waa inin dhigayey waa inin dhigaayey xaashiyada sajaaciga waa ka soo boodnaye bilowga koobaad ismu ishaara xaal la yidhaha tacriifkiisuu shudurdahabigu soo qaado shudurdahabigu sida ugu yaallaa shudurdahabiga shiiku wuxuu ku yidhi ismu ishaare xaal la yidhaha maa dalla calaa musaman wa ishaaratin ilayhi ah, is deeto horta waa kutusaa in la ishaarayana weliba waa kutusaa ah, haadaa kan aad leedahay gacantaad ku fiiqi hadda haddaan idhahda haadaa kan miyay markaas la garo weynaa cidaan u adeegsaday laakiin haddaan idhahda haada yaa yaqaan maa mubham marka waxaa leedahay huwa mubhamun qabla اlisticmaal wa macrifatun bacda اlisticmaal dhe marka ismushaaran waxaa la ihahdaa maa dala calaa musaman wa ishaaratin ilayhi wallahu subxaanaه wa tacaala aclam slى اllah وslm وbaark عlى nabiyina mحamed